bismi illaahi raxmaan iraxiim asharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol konton iyo toddobaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo ninkii kaafirka ahay oo laciinka ahay oo la dhihi jiray namruud binu kancaan ayaynu ka soo warranay xujadii waxaa weeye nebiyullaahi ibraahim uu kaafirkaas xujeeyey iyo sidii waxaa weeye xujadii ugaga raayey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii ugu dambaysay oo uu xujeynayo nebi ibraahim markuu arkay qabinimadiisa waxau dhahay ilaahay wa tacaala qoraxda wuxuu ka keenaa mashriq ayuu ka keenaa ee adiguna maqribka keenow dhahay haddii aad wax tahay markaasuu dha ilaahay fabuhita aladii kafara ayuu dha ilaahay kii kufriyey waa wareerow dha ilaahay oo xujadii waa ka wareeray wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka aldaalimiina oo daalimiinta ahaayeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hanuunin maayo maxajatu lixtijaaj ilaahay ku hanuunin maayo aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramayaa qiso cusub oo cajiiba ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramaya marka hadda waxaa laga warramayaa cuseyr qisadiisa ayaa halkan looga warramayaa iyo sidii wax ugu dhaceen ayaa ilaahay nooga warramayaa oo kaladii ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa lasoo qadarayaa ara-ayta ayaa la leeyahay aayaddan weliba waxay daliil u tahay baa la yidhi ilaahay qowlkiisa allahu weliyu ladiina aamanuu ayay daliil u tahay ba yidhi marka qofkii ilaahay subxaanahu watacaala hidaayadiisa uu doonaayo shay walba ilaahay subxaanahu watacaala daliil ayuu ugaga dhigayaa oo u daliishanaayo ilaaha saanica subxaanahu watacaala sancadiisa oo u daliishanaayo iyo sifaadka alle subxaanahu watacaala u daliishanaayo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu doonaayo inay hoojiyane alla waa luminayaa wax kasta ou arko waxba ka qaadan maayo waa baadiyoobayaa qalbigana ilaahay waa tirayaa weeye inuu masnuucaadka ilaahay ou fiiriyo oo nadra ee ictibaarin uu fiiriyo marka hadda waxaa la hormariyey kaafirka wixii ku tacalluqaayey ayaa la hormariyaa la yidhi si waxa weeye hadalka loosoo gaabiyo marka waxaa lala xiriirsaa la yidhi bimaa qablahu ayaa lala xiriirsaa la yidhi waxa kaafirka ku tacalluqa warkiisana waa la soo gaabiyey waxa weeye markaasi waxaa laga warramayaa maa yatacallaqu bilmu'mini mu'minka waxa ku tacalluqaayo oo la basdhinaayo ayaa halkan laga sheegayaa marka hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi ow kaladii ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala meeshaan marka waxa weeye waxay u baahan tahay icraab ayay u baahan tahay marka hadda kaaftaanu waxay noqonaysaa sila ayay noqonaysaa la yidhi kutubaduna waxay ka cabirayaan zaa'ido weeye marka waxaa la leeyahay ow kaladii ow ambasa ayuu dha ilaahay ara ara'ayta ayaa ku qadiran ara'ayta bal ka warramow dha ilaahay subxaana wa tacaala alladii kaladii yow dha ilaahay kaladiidaan macnaha alladii noqona kaafka markaasi waxaa laga dhigaya ha la silaa laga dhigaya khidaabkaana waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo mu'mina oo khitaab ka suurtoobo ayaa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala tusaya aayadda tan oo ilaahay qudradiisa waxdaanidiisa ka waramaysa oo cajiibka ayaa la istusaaya ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ow kaladii ara-ayta balka waramow ilaahay kaladii alladii weeye kii alladii kii mara maray calaa qaryatin qarya korteeda maray wal xaal hiya qaryadaasuna khaawiyatu mid dhacday ay tahay calaa curuushihaa saanqaafyaalkeeda ay ku dhacday qaala wuxuu yidhi ow dhah ilaahay subxaana wa markuu qaryadi arkay baaba'day annaka kayfa sidee baa sideebaa yuxyiya u noolaynayaa haadihi middatan allaahu alla bacda mowtihaa dhimashadeeda ka bacdi fa amaatahu llaahu dabeedna ilaahay yaa dilay isagii laftirkiisaa ilaahay dilay mi-ata caamin boqol sano ayaa ilaahay dilay o alla dhinsiiyey suma bacdigeeda bacasahu alla waa soo bixiyey qaala markaas ilaahay waxau u dhahay markii la soo bixiyey kam in mistaa labista nigeeday ood meeshaan ku nigeeday qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay labistu waxaa nigaay yooman yoom ayaa nigaay oo ambasa bacda yoomin yoom barkiisaa nigaay qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala bal iska daaya labista waxaad nigeeday mi-ata caamin boqol sano ayaad nigeeday fandur fiiri ilaa dacaamika dacaamkaagi fiiri iyo washaraabika sharaabkaagi lam yatashanna xaal uusan doorsoomin wandur fiiri ayaa layidhi ilaa ximaarika dameerkaagi fiiri dameerkaagi fiiri aada wadatay walinajcalaka aayatanow dha ilaahay wandur fiiriyow dha ilaahay ilaa ximaarika dameerkaagi fiiri sida uu yahay weeye markaasuu arkay isagoo meyda lafiisina ay baabi-een ay cadcadaadeen weeye walinajcalakadan waxay ku tacalluqaysaa marka shay maxduuf facalnaa dalika kaas waa falnow dha ilaahay litaclama inaad ogaatid qudrada ilaahay subxaanahu watacaala iyo walinajcalaka inaan kaa yeelno adiga aayatan aayad aan baxsiga kaaga yeelno oo linaasi dadka usugnaatay wandur fiiriyow dha ilaahay ilalcidaami lafihi fiiri dameerkaaga kayfa sida nunshizuhaa ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala sida waxaa weeye aan maaragtay isugu dumayno kayfa sida nunshizuhaa aan isugu dumayno dha ilaahay subxaana wa tacaala amase kayfa sidaan nunshiruhaa aan u noolaynayno uma bacdiyada nafsu waa aan u marashaynayno laxman hilib aan u marashaynayno waa fiiriye markaas falamaa goortii tabayana uu caddaaday lahu isagowdha ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala wax noolaynta uu wax noolay karo ay uga caddaatay cilmu mushaahado uu ku ogaaday qaala wuxuu yihi yow dha ilaahay aclamu waxaan ogahay cilmu mushaahado ku ogahay ana allaha alle calaa kulli shayin shay ar kulligiisa qadiirun allihii kara inuu yahay marka aayadda tan lafdigeedii markii aan saasu dul marno waxaanu ka waramaynaa bayaankeeda ayaan kusoo laabanaynaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ow kaladii ara-ayta balka waramow dha ilaahay sayidka maxamedka aw alladii kii ayuu dha ilaahay kaabta silaa laga dhigayaa mara maray calaa qaryatin qaryo marow dha ilaahay qaryadaanu marka waxay aheedaa la yidhi qaryadaanu waxay ahayd baytalmaqdes ay aheedaa la yidhi waxa weeye wuxuu saaray baa la yidhi dameerkiisa ayuu fuushanay baa layidhi ninkan hadda laga warramayana waxa weeye waa cuseyr waaye cuseyr waxaa la dhihi jiray cuseyr ibnu sharkhaya ayaa la dhihi jiray reer banu israa'iilow kamid ahay baa layidhi waxa weeye marka sida raajixa ah nin weliya ayuu ahay ee nabi ma uusan haynin culammada qaarkeedna waxay yidhahdeen khalirow ahay qaar waxay yidhaahdeen nin gaala oo waxa weeye baxsiga inkiraayo ahay allana uu la doono hidaayo markaasaa waxa weeye sidaa wax lagu tusiyey qaryadan marka baytalmaqdes ay ahayd saasaa loo badan yahay qaar waxay leeyihiin waa qaryadii aanu soo mari jirnay oo nimankii kumanaanka ahay ay ka carareen xadaral mawt u carareen qaar waxay yidhahdeen qaryadaanu waxay aheeda magaalada ariixo oo hadda jerika loo yaqaano oo falastiin ku taala ayay aheeday si kastoo la yidhaahdaba waxa weeye qaryadaas ayaa markaas ayuu soo maray cuseyr ayaana loo badan yahay ayuu soo maray dharka qaryadan waxaa kharaadiyaa la yidhi nin la dhihi jiray oo gaal ahay buktu nasar la dhihi jiray oo macnuhu uu yahay maaragtay ibnu ibnu sanam loola jeedo carabiga markii la yidhaahdo oo macnaha buktuda waxa weeye waxay ka dhigan tahay ibnu ayay ka dhigan tahay nasarkuna waxaa weeye ismu lisanam u ahaa layidhi maxaa yeele ninkaa bukhtu nasar la yidhahdo hooyadiis markay dhashay sanamay agdhigtaa dhigtaa la yidhi oo waxau ahay waladuzinow ahay meeshaas markay dadkii ku arkeenay waxay yidhaahdeen buktu nasar oy ka wadaan ibnu sanam ay ka wadaan sanamka wiilkiisa ila cod kaloo markaasi loo tiiriya lama arko waw ahayaa la yidhi buktu nasar gaal oo waxaa weeye milkiya arlada dhammaanteed milkiya masriq iyo maqrib marka wuxuu kamid yahay waan sheegi doonaa waa ku tegaynaa haddii ilahay ilaahe afarta adduunyada qabsatay ayuu kamid ahay baa layidhi sababta waxa weeye baytalmaqdes uu u kharaabiyene reer banu israa'iil markay qooqeen a layidhi kibreen ayaa ilaahay ninkan gaalkaa ku sallidan yaaliy oo majhuusiga ahay markaasaa waxaa weeye lix boqol oo guuta ciidan gaala isagoo wata ayuu kusoo duulay baa layidhi markaas ayuu ayagi laayaa layidhi kolkaas waxaa layidhi wuxuu uqaybiyaa layidhi saddex qaybood ayuu uqaybiyaa layidhi reer banu israa'iil qayb waa laayay baa layidhi qaybna waxau ku sugaa layidhi shaam ou ku sugaa layidhi qaybna addooman ayuu ka dhigtaa layidhi marka marka hadda waxaa layidhi waxay ahaayeen ayaguna la sheegay markaas ilaaha ku cilmila boqol kunay ahaayeen markaas ayuu wuxuu u qaybiyaalayay muluugti oo isaga maaragtaya micigiis ahaaday ayuu u qaybiye baa layidhi markaasaa nin walba waxaa kusoo soo aadaa layidhi labaatan iyo shan kun oo boqoray ahaayeen baa layidhi markaasaa nin walba waxaa kusoo soo aadaa layidhi qayb kusoo aatay marka hadda cuseyr wuxuu kamid ahay baa layidhi dadkaas la qafaashay ayuu kamid ahay baa layidhi marka waxaa weeye asaga wuxuu ka sii deeyaa layidhi qafaalka ayuu kasii deeyey markii cuseyr uu soo maray magaalada tan oo aad iyo aada loo kharaabiyey oo dadkeediina la laayey beledkiina la kharibay ayuu hadalladaanu dhahayaa marka isagoo la tacajuba marka isagoo la tacajubaayo khalaa'iqda meeshaan ku nooleed oo faraha badneed oo la atay qudrada ilaahay isagoo weynaysanaya ayuu hadalkaan dhahay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ka waran ayuu dhahay midka maray qaryo korkeeda maray qarigu taas weeye dameer ayuu fuushanaay wuxuu watay baa la yidhi dambiil oo ay ku jirto tiin oo ugu jiraa la yidhi iyo wuxuu wata yidhi weel oo casiir uugu jiro ayuu watay baa la yidhi walhaaliya qarisuna ayuu dha ilaahay khaawiyatu mid dhacday ay tahay calaa curuushaa saanqaafyaalkeeda ku dhacday magaaladiiyay jejebiyey oo isku duntay ayuu markaasu arkay qaala markaas wuxuu dhahay u dha ilaahay cusay ana sawfa sideebaa yuxyiya u noolaynaya haadihi midakan allahu alle bacda mawtiha dhimasheeda ka bacdi see ilaahay u noolaynaya hadday qaryadan wixii jooga saas u dhamaadeen see ilaahay usoo noolaynaya hadalkaas wuxuu u dhahay baa la yidhi isticdaaman liqudrati illaahi tacaala qudrada ilaahay subxaana ayuu weynaysanayey ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala faama llahu dabeedna ilaahay yaa dilay markuu sidaas dhahay oo u dhahay qaryadan see loosoo noolaya ayaa asagii ilaahay ruuxa ka qaadaa layidhi mi-ata caamin wa albasa wuu soo qadaray ilaahay wuxuu nageeyey mi-ata caamin boqol sano ilaahay ruux yuu ka qaaday boqol sano ayuu dhinsanay cusayr uma bacdiyeedowdha ilaahay bacasahu alla waa soo bixiyey boqol sano marku noolay ou dhinsanay boqol sano markuu dhinsanay hal qarni ayaa ilaahay soo nooleeyey waxaana loo soo nooley la yidhi si loo tusiyo kayfiyada ilaahay wax usoo noolaynaayo oo wixii dhinto loosoo noolaynaayo markii lasoo nooleeyey qaala ilaahay wuxuu uga dhahay isagoo su-aalaaya cusayr kam in misaad labista nigeeday ood meeshaa isku nigeedaa layidhi qaala wuxuu yidhi cusayr labistu waxaa nigaay yooman yoom ow ambase bacda yooman yoom barkiisaa nigaay maxaa yeelay inta ou dhinsanay war kama uusan haynin marka hadda mawtadaanu mawtada saddex waa taa u qaybi jirnaye mawtadaan waxaa la yidhaha mawtat lictibaar ayaa la yidhaha waxa weeye dad la dilaayo oo inay cibro qaataan ayaga la doonaayo amba lagu cibro qaato weye hadda waxaana la yidhi culummadu waxayna islaamka zamin kasta way dhici karaysaa dad ilaahay subxaanahu watacaala inuu dilo oo dhowta lilictibaari uu dilo bacdigeedna ilaahay uu soo nooleey intuu doonona ilahay wax dili kara waxna soo noolay karaa marka hadda markuu leeyahay yoon ayaa noolaaday ama bacda yoomin waxa uu ula jeedaa ha la yidhi maalinta awelkeeda ayuu hurdayaa la yidhi markaasaa ruuxi laga qaadaa la yidhi waxaa la soo nooleeyane boqol sano kabacdi ayadoo qoraxu sii dhacayso markaasuu wuxuu u maleeyaa layidhi maalintii awelkeeda uu hurday aakhirkeeda ayuu u maleeyaa layidhi ilaa intaas waa moogyahay qaala markaas ilaahay wuxuu yidhi bal iska daaye yoon iyo bacluyoon ma aadan nigaane labista waxaad nigeeday cusayrow mi-ata caamin boqol sano ayaad nigeed bale labista waxaad nigeeday mi-ata caamin boqol sano ayaad nigeeda ayaa la yidhi fandur fiiriyaa la yidhi calaamo ayaa la tusiyey ilaa dacaamika dacaamkaagi fiiri tiinkii aad wadata fiiriyaa la yidhi iyo wa sharaabika sharaabkaagi casiirkii aada wadata fiiri lam yatasana xaal uusan doorsoomin oo waxa weeye sharaabkii oo watay iyo casiirkii oo watay oo sharaabkii ah iyo dacaamkii tiinkaahay mab isma bedelnaa layidhi waxa weeye ma isbedele maca duuli zamaniyaa layidhi zamanki asagoo dheeraad boqol sano ay laakiin wax isbedelaa la tusayaa wandur fiiriyow dha ilaahay ilaa ximaarika dameerkaaga fiiri dameerku uu saaray kayfa huwa sidau yahay markaasuu fiirshay wuxuu arkaa la yidhi dameerkiioo mayda lafihiisana ay cadcadaadeen ay baariyoobeen ayuu arkay baa la layidhi marka meeshaa waxaa kusoo qadaraysaa waxau dhahay ilaahay facalnaa daalika arrinkaas waanu falnay litaclama horta adigu inaad ogaatid qudrada alla wax ku noolaynaayo iyo walinajcalaka adigaan cusayra inaan kaa yeelno aayatan aayad aan kaa yeelno bacsiga usugnaatay oo linaas dadka usugnaatay iyo walinajcalaka inaanu kaa yeelno aayatan aayad aayad bacsiga loo daliishado weeye oo linaas dadka usugnaatay macnaha dadku inay ogaadaan adduunyadan markii waxa weye ay dhintaan bacsi ilaahi wa watacaala inuu usoo bixinaayo maxaa yeelay waxa weeye calaamo weyn waaye wandur fiiri yow dha ilaahi subxaana wa tacaala ila alcidaami lafihi fiiri ayuu dha ilaahay wandur fiiri yow dha ilaahi subxaana watacaala ila alcidaami lafihii fiiri ow dhahay lafihii dameerkaaga fiiri ayaa layidhi kayfa sidaa nunshizuhaa iyo nunshiruhaa labadaba la akriyaa za haddii la akriya kayfa sidaa nunshizuhaa aan isugu maaragtay sidaa maaragtay aan isugu isugu dumayn oo isugu geegeyhayna wey lafihii saan isugu keenayna u fiirsaa layidhi ilan hadda waxaa weeye dameerkiya asna lasoo noolaynaya kayfa sidaa nunshizuhaa aan isugu dumayn oon isugu geyhayno amase kayfa sidaa nunshiru aan u noolay hayno oo markaa min anshara wa ayaa laga soo qaatay macnaha kayfa nuxyihaa weye sidaan u noolay hayno fiiri ayaa layidhi markaas ayuu fiiriyey sida ba'diyeeda nafsuhaa lafaha aan u marashay hayno laxman hilib aan u marashayhayno waa fiiriyaa layihi markaas lafihiyaa ilaahay subxaana watacaala isu keenay markay isu dhegeen isku tageen oo isku dhegeen say isu lahaayeen ayaa hilib la marasheeyey markaasaa ruux la geliyey markaasuu dameerkii caadigiisiina noqday ayuu yeeray baa layidhi maxaa yeele dameer caadiis waxa weeye inuu mar walba yeero ow qayriya ayuu badan yahay dameerkii markaas wuu yeeray baa layidhi markaasuu waxa weeye cajaa'ibtaasuu ogaaday isaguna ilaahay wuxuu yihi subxaana subxaanau watacaala falamaa goortii tabayana uu caddaaday lahu ayuu dha ilaahay cuseyr dalika weye macnaha mushaahado ugu caddaaday qaala wuxuu dhahay cuseyr aclamu waxaan ogahay oo cilmu mushaahada aan ku ogahay ana allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun caleyka inu yahay qaala wuxuu yidhi aclamu waxaan ogahay ana allaha alle calaa kulli shayin shay la arka qadiirun kii kar inuu yahay hadda warka horeba waa ogay laakiin hadda midaan waxaa weeye cilmu mushaahado ayuu wax ku ogaaday taasuna waxa weeye inay dhacayso sida hadda noo soo socoto nabiyullahi ibraahim ayaa sidaasoo kale ka dhici doontaa marka hadda waxa weeye arrintaas markaasi waxay gelisaa la yidhi tacajub ayay gelisaa la yidhi waxaa markaasi ahlu siiradu ay sheegeen wax yar haddaan ka soo qaadanno waxaa la yidhi cusayr markii la nooleeyey madaxiisa iyo garkiisuna waxaa la yidhi waagii markaasi ou dhimanayey oo la dilaayey way madoobaayeen ba la yidhi oo nin markaasi waxa weeye ceroobay ma uu ahaynaa la yidhi maxaa yeele afartan jirow ayaa la yidhi dameerkiisina laiskorsiiyey ayuu waxaa la yidhi dameerkiisao fuulaa la yidhi isagoo macnaha waagiisi sow dhalinyaro ahay u ah marka waxaa la sheegay xaafasi xaafadiisii u tegaa layidhi xaafadiisii markau tegay isagoo weliba tacbiirku tegaaya ayaa waxa weeye dadkiyaa inkiraa layidhi isaguna dadkii uu inkiray iyo guryihii maxaa yeela boqol sano ayuu ka maqan yahay meeshaan dadkii joogi jira ma joogo guryihii waa isbedeleen asaga dadkii waa la yaaban ayaguna waa la yaabinaa layidhi markaas wahmiyuu ku tegaa layidhi gurigiis markaasu wuxuu ku arkay baa lii habar cajuusa oo indhalla oo iska fadhido aan kici karin ayuu ku arkay baa layidhi oo joogi jirtay laakiin zaminkii cusayr uu joogi jiray oo boqol sano ka hor aheeday markaas ayuu wuxuu dhahay cusayr wuxuu dhihi yaa haadihi haadaa manzilu cusayruu dhahay haween yahay abar yahay cajuusadahay gurigaanu gurigu cusayr ma yahay markaasay waxay dhahdeen nacam wa ayna cusayr gurigaanu gurigu cusayr yaaya laakiin xaggee cusayr jooga cusayr xaggee loo arkay cusayraa soo dhowaaday qad faqadnaahu mundu kada wa kada waxay tihi waagaas iyo waagaas ayaa cusayr la waayo meelow jira lama yaqaan marka habartii markay cusayr xadsuusatay ooyin aad iyo aaday u oydaalayin markaasay waxau dhahay baa layidhi anigu cusayraan ah markaasay waxay tiriyaa layidhi subxaana allahi wa anaa yakunu dalik ilaahay yaa nasahanay see cusayr inaad ahaata ku dhici kartaa markaasay wuxuu dhahay baa layidhi qad amaatani mi-ata caamin ilaah yaa boqol sano i dilay kabacdina alla waa isoo nooleeyey markaasay waxay tidhi yaa la yidhi cuseyr wuxuu ahay waagi aan annagu aqooni jirnay nin ducadiisa la ajiibo mustajaabu dacwo ayuu ahay ee waxay tidhi ii duceey waxa weeye waa indhalle eedaa la yidhi ii duceeyay tidhi si araggayga alla iigu soo celiyo oon markaas kuu arka kabacdina aan kuu sheego ilaahay yuu baryey baa yidhi markaasow labadeeda indhood ayuu masaxay baa la yidhi markaasay isla markii caafimaaday indhabixsaa layihi waxaa la yidhi gacanta ayuu ka qabtay baa la yidhi markaasuu dhahay istaag ilaahay idankiisa ilan haddana muqacada ay heedoo naag waxa weeye aan ka ekanoo waayay heeda markaasay istaagtaa idoo caafimaad oo markaas si loo malaynayo xarig in laga furay kolkaasay fiirisa markaasay waxay tidhi ashhadu annaka cusayri ti waxaan markhaati inaad cusayr way kaxaysay baa la yidhi markaas raacday xaafad reer banu israa'iil joogaan ay tagtay baa la yidhi ayaga naadigooda ahay joogeen baa layidhi majliska waxaa fadhay baa layidhi cuseyr wiilow dhalay ayaa joogaa layidhi oo markaasi boqol iyo toban iyo sideed sano jiraa layidhi marki ilmihii ou sii dhalna xataa waayeelo yeelo ay yihiin marka duqdiyaa waxay ku naadisay cusayr qad jaa'akum kani waa cusayr waana idin yimiday markaasay ku beeniyeenaa layidhi ilan cod cusayr qalbiga ku haysa lama arkeen markaasay waxay dhahdaa layidhi calaamaa idiin sheegaaye waxa weeye isoo fiiriyay tiri aniga waxa weeye ducadiisii ayaa indhahayga iyo xaaladayda hore alla iigu soo celiyey oo waad ogeeday inaan cajuuso meel iska taalo ahay markaasaa dadkii o ay wada kaceenaa layidhi cuseyray qaadireen baa layidhi marka cuseyr markii la wada salaamo meel walba laga shumiyey ayaa wiilkiisii waxau dhahay aabbahay waagi iigu dambaysay bar madow ayuu wuxuu ku lahay labada garab dhexdeeda oo waxa weeye bil oo kale ah taas ayaan ka fiirinayaa markaas ayuu baaray baa layidhi oo galabadiisa garab ayuu fiiriyey markaasuu calaamadii laftirkeeda ku arkaanayay isagoo aabihiisna nin yar oo dhalinyaro u yahay isagona odaduqa u yahay marka hadda halkaas ayaa markaasaa waxaa lagu aqoonsaday cuseyr ayaa lagu aqoonsadaa layidhi buktunasar marka waxaa la yidhi almaqdes intausan kharaabin ka horne waxa weeye tawreed ayuu aada iyo aad u yaqiin ba yidhi marka hadda waxaa la yidhi nin asaga aqoon kula dhan tawreed ma jirin ba layidhi marka towreedna waxaa la yidhi wax nuskaaho laga haya ma jirin ba la yidhi axad towreed garana waktigaas ma joogin cuseyr la arkaayo markaasu waxaa la yidhi tawreed dushuu ka akriyaa la yidhi isagoon xarafna ka dhiminaa la yidhi markaasaa waxaa la yidhi nin oo awlaadda maaratay dadkii la qafaashay mid ah oo waxa weeye dadkii baytalmaqdes waagaas maaratay yaa jooga ah halaagii maaratay yaa buktinasarka bacdina joogay ayuu wuxuu dhahay aabbahay ayaa awowahay waxau iga sheegay in maaragtay tawreed lagu duugay ee maaragtaya maalintiina la qasaalinaayey fii maaragtaya khaabiyatin fii karamin meel oo waxa weeye geed maaragtaya karamka geedkan la yidhahdo cinabka hoostiisa meel ah haddaad aragtiin ou dhahay markaasi waxa weeye meeshaas haddaad taqaaniin ha laga soo bixiyo meeshii baa la tegay baa li dad yaqiinaa tegey meeshiyaa la baaray baa la yidhi tawreedaa laga arkaa la yidhi waa laga soo baxshaa la yidhi markii laga soo bixiyey wixiise ou akriyey cuseyr iyo wixii tawriid ka yihaa la isu fiirshaa layidhi hal xaraf iskama khilaafina layidhi markaasay reer banu israa'iil cuseyr ku fidnoobeeno waxay yidhahdeen cuseyr ibnullahi bay dhaheen wiilki ilaahay waayo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira maxaa yeele qofka wax weyn haddii lagu arka dad badan ayaa laga yaabaa inay ku fidnoobaan marka hadda qisadii cuseyr halkaas ayaynu uga soo baxnay waxaanu haddana gelaynaa war cusub ayaanu gelaynaa ilaahay wuxuu yihi wadkur xusowna ilaahay sayidka maxamedka ahow id wakti qaala uu yihi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigeeyow arinii itusi kayfa sidaa tuxyi mowtaa kuwa dhinta aad u noolayso rabbi yaa rabbi rabbigeeyow arinii itusi kayfa sidaa tuxyi lmawtaa kuwa dhinta aad u noolayso qaala ilaahay wuxuu yidhi awalam tu'min miyaadan rumaynin miyaadan rumaynin qudradayda oon aan awood u leeyahay waxaad dhintay inaan soo nooleeyo adda nabiyullaahi ibraahim sidaas ayuu dhahay allana waxau dhahay awalam tuumin ayuu dhahay oo ilaahay waa su-aala maa ilmihi ilaahi maca ilmihi biiimaanihi isagoo markaasi ilaahay og yahay inuu rumaysan yahay nabiyullaahi ibraahim waxaa la yidhi waxaa saas loo yeelaya waxa weeye in asaga loo jawaabo oo dadkuna waxa weeye saamiciintaahu ay markaasi qaralkiisa ay ogaadaan ayaa markaasaa loo yeelahaa layidhi marka ilaahay wuxuu yihi awalam tuumin miyaadan rumaynin qaala wuxuu yidhi balaa haa waan rumeeyey walaakin kalkeeda allow waan ku su-aalay liyadma-ina inuu xasilo qalbiga qalbigayga ou xasilo oo mucaayanada shaygaas ou ku xasilo weeye qaala ilaahay wuxuu yihi fakud qabo arbacatan afar oo mina dayri shimbirta ka kamida fasurhunna usoo dum ilayka xaggaaga oo waxa weeye afar shimbira isu keen weeye waxaadna yeeshaa jarjar oo waxa weeye hilibkooda iyo baalashooda isku dar suma bacdiyada ijcal yeela calaa kulli jabalin buur la-aka kulligeeda oo buuraha arladaada ka kamida minhuna shimbirtaas xaggeeda jus-an jus yeel suma ba'diyey udcuuna shimbirtaas u yeer ya'tiinaka way kuu imaanayaan sacyan ayagoo degdeg ay kuu imaanayaan waclam ogow ana allaha allana casiizun alihi qaaliba inuu yahay oo shay aysan cajiz keenayn xakiimun oo fal suuban marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu noogaga warramayaa wax kale oo ayaguna waxa weeye aayaddii hore lamida oo maaragtay qudrada ilaahay subxaanahu watacaala tusaalaynaya marka ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nabiyullaahi ibraahim ayuu wuxuu dhahay eh, nebi ibraahima wuxuu yihi rabbiyow itusi rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii itusi kayfa sidaa tuxyi lmawtaa mawdyaalka u noolayso qaala ilaahi wuxuu yihi awalam tu'min miyaadan rumaynin miyaadan rumaynin ayuu dhahay oo waxa weeye qudradayda miyaadan rumaynin cala alixyaai weye su-aashaasna hadda siday u dhacda waan sheegnay qaala wuxuu yihi nabi ibraahim bal ahaa ilaahayo waan rumeeyey walaakin kalkeeda sa'altuka usoo qadara si laantan loogu tacalujiyo waan ku su saara allow liyadma-ina inuu xasilo qalbii qalbigeyga ou xasilo oo mucaayanadaas oo waxa weeye ou qalbigeyga ku xasilo weeye qaala ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala fakud qabo ayuu dha ilaahay arbacatan afar oo mina dayri shimbirta kamida fasurhunna usoo iil ilayka xaggaaga marka hadda waxa weeye qisadatan wixii ka dhiman iyo aayadaba casharkeena kale ayaanu ku dhamaystiraynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qalin weliba cudurkaasahoo qaligiyaa jiraye soomaali bela loo qoraya qalinka loo saaray wax qabiil ka daran jahanamaan diray aqoontayda qadartaana iga hiilisaya qola ma sheegteene balaan idin qanciyo gabaygu waa idin qooseyayo qooseeyaye qabyaaladiiyo iimaan la-aan qooqay bay salaya kumayaal qariban bay dhaleen qorina heegaysan oo qaaxaya eedis qabaqaadka ku ilaawey marun bay magaalada qaseen kuna qamaameen qaxdii horeba billiqaun bay inagu qaadeen nimankaa tafaha qaawan oo qoriga heegaysan haddaan beledko laga qaban wallah looga qaaxay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدا لا يقدرون لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا aayadda laba boqol lixdan iyo koowaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenaan casharkii ka horeeyey arrintii nabiyullaahi ibraahim sub ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ku weydiisanayay si yaqiina in wax loo tusiyo oo qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala si yaqiina uu ku ogaado aayaddii marka hadda waxa weeye aayaddan ka horeysay ayaa wax yaroo dhamaystiran noogu dhinaayeen marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala nebi ibraahim waxau dhahay markii uu yidhi ilaahayow itusi saad mawdiyaasha u noolayso allana uu dhahay miyaadan rumaynin qudradayda asaguna uu yidhi ilaahay waan rumeeyey laakiin waxaan kuu su-aalanayaa idminaan inaan hela ayaan doonayaa alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala fakud arbacatan afar qaad oo mina dayri shimbirta kamida fasurhunna usoo il ilayka xaggaaga macnaha waxa weeye amilhunna ilayka weye waqadacunna googoy shimbir afar shimbira in isu keento jarjar ee waxa weeye hilibkooda iyo baalashooda isku dar suma bacdigeeda ijcal yeel calaa kulli jabalin boor la arka kulligeeda oo arladaada jibaasheeda ka mid ah minhunna shimbirtaas aada isku dardartay jus an jus yeel suma bacdigeeda udcuhunna u yeer shimbirti ya'tiinaka way kuu imaanayaan sacyan ayagoo degdega ayay ku imaanayaan waclam ogow ayuu dha ilaahay ibraahimowne ana allaha alla casiizun allihi qaaliba inuu yahay oo shay cajis gelinayo uusan jirin xakiimun allihi fal suuban inuu yahay alla waxau sancaynayo marka waxaa la yidhi markii sidaas nabiyullaahi ibraahim la dhahay waxau soo qaaday baa la yidhi shimbirka la yidhaha daawuuska la dhaho iyo nasri ayuu soo qaada gorgorkan weyn oo boqol baallaha la yidhaahdo iyo quraab ayuu soo qaaday duke iyo diiq ayuu soo qaadaanayy markaasuu arrintii ku sameeyey ina jarjaray ayuu maaragtay ah, hilibkoodii iyo baalashoodii isku diraa layidhi afartoodii madaxna agtiisau dhigtaa layidhi markaas ayuu u yeeray baa layidhi markuu buuraha kala geeyey oo sidii la amray uu yeelay markuu u yeeray ayaa waxaa yidhi ajzaadoodii isu duushay baa layidhi ilaa markaasi mid walba midii waxa weeye ay lahaaday ay u tagtay kaamil isku noqdaan kolkaas markay kaamil isku noqdeen ayay madxuhoodi oo isaga agtiisa yaalay soo aadeen ba la yidhi markaasaa waxa weeye mid walba madaxiisao isku ratibayaa yidhi isagoo indhaha ku haya markaasuu dha ilaahay waclam ana allaha casiizun xakiimun ayuu dha ilaahay subxana wa tacaala culimmadu hadda waxay yidhaahdeen shimbirtan waxa uu u doortay afarta xigmada loola jeeda waxa weeye yidhaahdeen shimbirtaan waxaa la yidhi afarta ah insaanka ayay wax ka shabahdahaa la yidhi daaguudka shimbirkaan la yidhaahdo waxau insaanka ka shabahaa xagga khuyalada isqaadqaadka iyo shaafeertanka iyo xaraka kibirta iyo cujbiga ayuu insaanka ka shabahaa la yidhi nasriga shimbirkan la yidhaahdo waxa weeye waa gorgorka weyn oo boqol baallaha la yidhaahdo haddii uu yimaado gorgortu waxaa weeye markay wax cunaan uga kala tegayaan isagana waxa weeye waxa uu insaan ka shabahaa layidhi shahwat lagliyaali wa shurbi waxa weeye cunidda jacaylkeeda iyo cabidda ayuu insaan ka shabahaa layidhi duguhu isaguna waxa uu insaanka ka shabahaa yidhi xagga xirsiga dagaalka weye dugga waxaa weeye aada iyo aaduu isu ilaali og yahay maxaa yeele hadda markaad aragta dugaha isagoo meel ku degan haddaad fiiriso waa kaa haadaya intaadan waxba soo qaadan oo dil aadan isdhihin haddaada fiiriso wayska waa kaa haadaya maxaa yeele waxay yidhaahdaan dugga waxaa weeye nin fiiriya ma sugaa la yidhi diigga isagaa waxaa la yidhi wuxuu jecel yahay shahwatu nikaaxa la yidhi isaguna jimaac uu jecel yahay baa la yidhi oo waxa weeye mar walba waxbuu eryayaa isaguna intaasna waxaa la yidhi oo xayawaankan ku sugan insaankaa laga helaa marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu waxaa weeye nabiyullaahi ibraahim u tusiyey arrintaas ilaahay awooddiisa ayuu u tusiyey aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno casharkeenu ka bilaabanayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga warramayaa nafaqada iyo sadaqada la bixiyo falaa-ishay iska leedahay weeye ayadoo hadda waxa weeye aayadaha markaa noo soo socda dhowr aayadood oo ilaaha markaasi saddex cashar intaas gaaraysa sadaqada loogaga warramaayo ayaa halkan ilaahay subxaana wa noogaga bilaabaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ladiina kuwa masalkoodaw ilaahay yunfiquuna bixinaaya amwaalahum maalyaalkooda fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku bixinaya bixinayow dha ilaahay ka masali jannatin dha ilaahay beer ma ka masali xabatin aan dha ilahay masalu ladiina kuwa masalkoodaw dha ilahay waxaa loola jeedaa masalu nafaqaati ladiina weye kuwa maaragtay yaa nafaqaadkoodaw dha ilaahay sifadeeda masalu sifati nafaqaati ladiina weye kuwa nafaqaadkooda sifadoodw dha ilahay masaludaa macnaa sifo weye dadka waxa weeye xoolahooda fii sabiili sabiilillaahi ku bixinaaya sifada ay iska leeyihiin oo infaaqoodaas uu leeyahay ilahay ka warramaya markaasuu dha ilaahay ladiina kuwa masalkooda yunfiquuna bixinaaya amwaalahum maalyaalkooda fii sabiilillahi ilaahay daacadiisa ku bixinaayo fii sabiilillahi haddaan waxaa weeye jihaad iyo keyrkiisaba waa keenaysaa ka masali xabbatin ow dha ilaahay xabad masalkeed waa la soo xabad oo badara weeye ama geley ama misega ama digira weeye laakiin hadda waxaa loola jeedaa gaar ahaan gelayda ayaa loola jeedaa ka masale xabatin xabad masalkeed waa la tawayud ilaahay xabaddaasoo ambata dhalisay sabca sanaabila sabuulyaalo oo todobaa dhalisay halkii xabad oo la abuuray balki ka soo baxay ayaa ina mantaaneeyey wuxuu u bixiyey todoba sabuul masajada laftirkeedu waa mantaanaysaa ambata dhalisow dha ilaahay sabca sanaabila sabuulyaalo oo todoba ah haddana ilahay wuxuu yihi fii kulli sumbulatin sabuul arka kulligiisa miatu mi-atu xabatin boqol xabadood ayaa ah oo hal kistabuul haddana boqol xaboodaa ku taala hadda waxa weeye meeshaan waxaa weeye misaal ahaan weeye waxaa laga wadaa fakadalika nafaqaatuhum weeye dadka fii sabiililahi wax ku bixinaaya nafaqadoodu sidaasoo kale weeye tulaacafu waa la laalaabayaa ilaa sabcu mi'ati lixfin horta min cashara ilaa sabcu mi-ati lixfin ilaa alcaafin kasiiratin weeye oo hadda waxaa la ishaarayaa oo ay arrintu tahay arrintaanu misaal weeye waxaa la ishaarayaa qofkii ilaahay daraaddiisa wax u bixiya in ilaahay subxaana watacaala u talciifinayo oo markaasi ilaa maa laa nihaaya alla xataa uu gaarsiinayo oo hadda qofka ikhlaaskiisay ku xihan tahay iyo maalka xalaalnimadiisa la ah, yidhi maxaa yeele waxaa daliil u ah qowlkii nabiga alayhi salatu salaam uu dhahay allah allah fi asxaabi ayuu dhahay laa tattakiduuhum garadlanow dhahay min bacdi fawa nafsii biyadihi law anfaqa axaduhum mila ah, low anfaqa axadukum ou dhahay mila uxudin dahaban lamaa balaga mudda axadihim walaa nasiifw dhah marka hadda waxaa lihi aqalulmulaacafo waxaa ugu yaraa layihi tobanaa layidhi kabacdi waxaa ku xigtay yidhahdeen culummadu todobaatan todoba boqol ilaa intaas kasiya bilaa maa laa nihaayo wey marka wacdiga ilaahay ilaahayna lama guub yeelaayo oo mulaacafadaas ah ilaahay guub yeeli maayo qof walba hadduu wixiisa ikhlaas ku bixiyo ilaahay waa siinaya subxaanau wa tacaala ka masali xabba tinawdha ilaahay ambatad dhalisay sabca sanaabila sarbuulyaalo oo todoba ah fii kulli sumbulatin sabuul la arka kulligiisana mi-atu xabatin boqol xabadood ay tahay sidaa markuu dhaho alla wuxuu yidhi wallahu alla yulaacifu waa u laalaabaya macnaha aktar min dalika wey kaas wax kasii badan hadda qofka ikhlaaskiisii ku xidhanta iyo maalka xalaalnimadiisa dhiibnimadiisa wallahu alla ilaahay yulaacifu waa laalaabaya liman yashaau qofkau doonaayo ilaahay waa usii laalaab intaas ka badan ou siinaya wallaahu allana waasicun alihi uu waasac yaa weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmi leh qofkii mulaacafadaad mutaysane ilaahay caalim ayuu ku yahay aladiina kuwa ayuu dha ilaahay yunfiquuna bixinaaya amaalahum maalyaalkooda bixinaaya fii sabiili llahi ilahay jidkiisa ku bixinaaya suma bacdigeeda laa yudbicuuna aan raacsiinaynin maa anfaquu waxay nafaqeeyeen manan galladaysi aan raacsiinaynin walaa adan dhibna aan raacsiinaynin lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkoodow dha ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsina aleyhim korkooda ma ahaanin walaa hum ahaana an yaxzano kuwa tiiraanidul ilaahay hadda ilaahay aayaddii hore wuxuu noogaga soo warramay dadka wax bixinaaya nafaqadaas ay bixinaayaan sifadeeda ilaahay noo soo sheegay aayaddaana ilaahay wuxuu nooga warramayaa dadka wax bixinaaya laftirkoodaa ilaahay nooga warramaya marka hadda aladiina yunfiquuna amwaalahum aayaddan waxay kusoo degtaa leeyihi ayadoo ay caam tahay sayidinaa cusmaan binu cafaan iyo sayidina cabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu canhuma ayay kusoo degtaa layidhi labadaa saxaabiyo jaliil maaratay jaliileynka oo kamid a ah casharatu lmubashariin biljana wey waxa weeye kaswada tabuuka la yidhaha waa ku tegi doonaahe oo sanadkii sagaalaad aheeday ayay xoolo badan ku bixiyeen maxaa yeele sayid cusmaan waxaa la yidhi waxau maaratay diyaargareeyaa la yidhi kun baciir kun awr macal waxa weeye wixii la saaraayo wixii markaasi raashin la saaraayey wixii markaasi aktaab la saaraayo waxa weeye wixii lagu raraayey ilaan awrta marka la raraayo waxay u baahan tahay raro iyo wixii lagu xeeryahay iyo waxyaabahaasay u baahan tahay wey haddana waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu salaam hortiisa waxau soo dhigay isagoo waxa weeye kun baciir wixii saaraay iyo ayagiiba baxshay ayuu nabigu waxau soo hor dhigaa la yidhi kun diinaarow soo hor dhigo lacagta daabka oo qaaliga rasuulkeena calayhi salatu salaam marka wuxuu bilaabaa la yidhi inuu gedgedinayo lacag ou leeyahay maa lara cuthmaan maa facala bacda alyawm cuthmaan maanta kabacdi waxa uu sameeyo waxba u dhigi maayaan marna nabi waxau dhahay calayhi salatu salaam cuthmaan hadda kabacdi waxba looma haysto maxaa yeele sadaqada cajaa'ibta ay leedahay sintaasoo xoolaa markuu ilaahay daraaddiis meel alla ka raaliya uu ku bixiyey nabigu waxau dhahay maanta kabacdi cuthmaan waxba loomaba haystaba heerkaasay gaarsiisay haddana waxa weeye cabdiraxmaan ibnu cawf isaguna nabiga calayhi salaatu salaam ayuu waxa u keenaa la yidhi afar kun oo dirhamo u keenaa layidhi waxauna nabiga u sheegaa layidhi inuu ahalkiisana afar kun oo u reebay markaasuu nabigu waxau dhaha layidhi calayhi salaatu salaam baaraka allaahu laka fii maa amsakta wa fii maa anfaqta u dhah allaha kuu barakeeye waxaad bixisay iyo waxaad haysataba waxaa la yidhi fa saara bacda dalika maaluhu ka turaabiyaa layidhi maalintaas nagu u duceeye bacdiyada maalkiisa caradoo kale naqdaal tirada inan ka bataa layidhi maxaa yeele maalku waxa weeye bixinta iyo ducada waa ku ziyaadaya bakiilnimadana maalku waa ku baaba-aya marka hadda waxa weeye asxaabu rasuulillaahi ragga aqniyada oo waxhaystaaho rag waxay ahaayeen dadka muslimiinta u adeegaaya oo waxa weeye ilaahay jidadkiisa khayrka wax ku bixinaaya oo maalkoodu waxa weeye oo u shaqeeyo islaamka u shaqeeya ayuu ahay ee maal lagu kibraayo ama waxa weeye xaaraan lagu samaynaayo amba lagu bakiilaayo ma uusan ahayni marka aqniyada muslimiinta ayaa saas laga doonayaa maxaa yeele waxaa la yidhi alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaab qof kasta oo mu'min oo wanaagsan oo ilaahay wax siiyey markuu jidadka ilaahay raalli ka yihiin oo wax ku bixiyo sidaas ayuu isaguna helayaa ee hadda waxaa weeye asxaabta keliya gooni ku maahan laakiin waxaa la arkaa nasiib daro dadka ahlu zamanka amase hadda waddankeena soomaalida inay aqniyadoodu u badan yihiin markay xoola yeeshaan inay bakiilnimo ay bilaabaan iyo inay dadka ka go-aan iyo inaysan ilaahay jidadkiisa wanaagga wax ku bixin qaarna ay u dhega fudud yihiin inay meesha waxa weeye alla uusan raalli ka ahayn inay wax ku bixiyaan marka taas waxay tilmaamaysaa calaamo xun bay tilmaamaysaa oo shaqinimohay tilmaamaysaa ilaahay markuu wax ku siiyo waxaa loo baahan yahay meelaha khayrka ah oo islaamka waxu taraa inaad wax ku bixiso oo dadka lucafada aada wax siiso meelaha ilaahay diintiisa lagu baranaayo ama dadka ilaahay addoomankiisa waxbaraayo baraayo waxba haysanin inaad ku musaacadayso ayaa loo baahan yahay ood masaajid ku dhisto weliba hadda masaajidda waxaa kasii muhiimsan dadka waxaa weeye ilaahay diintiisu ay ku socoto hadday fuqara yihiin oo waxba haysanin in wax loo tara ayaa kasii muhiimsan xataa maxaa yeela masaajidda waxaaba dhisaaya sida qaalibka hoo la arkay qof masjidkaas hebelaa iskale iyo halagaa sheekee u dhisaaba dhici kale inuu dhiso marka hadda qof walba niyadiisa waayo masaj masjidku isaguna waxa weeye waa isaguna waa sadaqa jaariya waa loo baahan yahay marka waxaa la rabaa irid walba in wax lagu bixiyaa la rabaa ilahay marka wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala aladiina kuwa yunfiquuna bixinaayo amwaalahum maalyaalkooda fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ku bixinaayo ilahay daacadiisa waayo jihaad ha ahaato keyrkiisa kulli waa soo gelaysaa suma bacdiyada laa yudbicuuna aan raacsiinaynin maa anfaquu waxay nafaqeeyeen manan galadaysi maxaa yele sadaqada wax jibinaya ayaa jira noo imaanaya waxaa kamid a ah hadda maniga hadda ilahay noo sheegayo maxaa yele haddaad wax bixiso waxaad la rabaa inaadan ku galadaysan qofkii aada wax siisay ah, alal alal munfaqi weeye caleyhi kii la nafaqeeyey aan ku galadaysanayn masalan ba waxaa waaya inay yidhaahdaan qad axsantu ilayhi waanu ixsaan falay wajabartu xaalkiisa anaa kabay dad waxaad arkaysaa badanoo qof ina wax siiya ninkaas anaa waxaas u sameeyey asoo xaalku kaxuyahan saas yeelay kuwa sadaqadooda saasay ku baaba'aysaa walaa adan dhibna aan raacsiinayn ow dhe ilaahay oo qofkaan ay wax siiyeen aan dhibaynin ah, qofkaan ay wax siiyeenna aan dhibaynin weye ah, oo waxa weeye aan xumaan ku sheegaynin hadal qofka dhibaaya marka wax la siiyaha la yidhaahdo ayuu dhibku noqonayaa in la yidhahdo maa shaqaysatid xoogaad leedahay maxaa aniga mar walba igu imaahe waxa noocaas oo kalaa waxa weeye adaa ayay noqonaysaa wey ama waxa weeye laga ceeb sheego masalanba qolada sidaas ow dha ilaahay oo sadaqadood eh, ka maran tahay adahaas iyo waxa weeye manigaas lahum waxaa usugnaadow dha ilaahay ajruhum ajirkooda sawaabu infaaqihim weeye nafaqadooda in lagu sawaabiyo ayaa usugnaatow dha ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ah, ilaahay agtiisay ugu kaysan yihiin hadda cindiyadaanu waxa weeye cindiyatu makaana wa sharaf baa la yidhaha ee makaan maahan ilaahay meel ou fadhiye markaasi xoolo la-ag dhigaayo taas macnaha ma ahan lahum ajrum ayaa u sugnaadowdha ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma ahaanayso maalinta qiyaama marka la khoofaayo ayagu ma khawfaayaan weye walaa humana ahaanayo yaxzanuun kuwa tiiraanyoodo adduunyada waxay uga soo tageen iyo wixii hore ugaga tegey kama murgaayaan buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala marka bishaaradaasay iska leeyihiin qawlun qawlow dha ilaahay qowlkaasoo macruufun oo wanaagsan iyo wa makfiratun dhaafid ayuu dha ilaahay ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqowdha ilaahay sadaqadaasoo yadbacuhaa uu raacaayo adan dhib ou raacaayo wallaahu alla kaniyun allihidda yaqtoon weeye oo addoomanka sadaqadooda ilaahay dan kama laha xaliimun allihid dulqaad badan weeye oo ilaahay qofka cuquubo mutaysta alla waa ka akhirayaa weeye midka maanigaa iyo midka mu'digaa ayaa masalanba cuquubo mutaystay marka hadda ilaahay markuu noogaga soo waramay aayadda hadda aynu kasoo baxnay infaaq fii sabiilillaahi faa'iidada uu iska leeyahay iyo dadka ilaahay daraaddiis wax u bixiya sadaqadooda waxay jibinayaan ka ka dhowrsada inay ajir ilaah sabaw iska leeyihiin maalinta qiyaamana faa'idiin ay yihiin ayaa alla subxaanahu wa tacaala halkan wuxuu noogaga sheegayaa haddii waxaa weya aadan wax bixinaynin inaad maaragtayaa la timaado qowl macruuf oo wanaaga haddana waxa weeye qofka saa'ilkaa su-aashiisa dhibka ay kugu hayso kugu ilxaaxinaayo inaadan ayadana waxa weeye aadan ku dhibin oo aadan maaragtay oo aadan ku xumaynin waxa weeye qowlkaas macruufka ah oo wanaagsan oo waxa weeye kalaam xasana oo qofka la yidhahda saa'ilka iyo waxa weeye haddana war wanaagsanna lagu radiyo iyo dhibkiisa oo markaasi la iska dhaafoon loo qaban waxay ka khayr badanta u leeyahay ilaahay sadaqo oo dhib uu raacayo oo waxa weeye ada ou raacayo amase qofka lagu manaysanayo adoon wax siin hadal wanaagsanaa ka fiican macnaha waxa weeye walax la bixiyo oo waxa weeye ade qofka la dhibo ama lagu galadaysto lagu bixiyo waxaa ka khayr badan way wanaagsanaa ka khayr badan ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala marka qawlun qawlawn ilahay qawlkaasoo macruufun oo wanaagsan waa kalaam xasana wey warajun cala saa'ili jamiilun wey ah, waxa weeye saa'ilka oo markaasi war wanaagsan lagu radiyo iyo wa makfiratun dhaafidow dha ilaahay waxa waaye masalanba inuu masalanba ba qofka doona waxsiinah u dhaho allahu yarsuquka oo kale waay hadalka kalaamka xasankaa inuu ilaahay yaa ku arsuqaayo oo saas yidhahdo amase waxa weeye allah kuu sahlo sida hadda soomaalidu yidhaahdaan qofka loo duceeyo wey war xun aan la dhihin hadalka dhibkaana laga daayo a ayaa khayrunka khayr badan ow dha ilaahay min sadaqatin sadaqo sadaqadaasoo yadbachuhaa uu raacayo adan dhib ou raacayo hadalkaas wanaag ah oo macruufka ah ayaa wuxuu ka khayr badan ilaahay sadaqa dhib ou raacayo oo mani iyo markaasi qofkan su-aasha lagu ceebeeyo wax lagu bixiyo weye hadda markaasi waxaa la yidhi mara waxaa la yidhi maraatibta ixsaanka waxaa la yidhi midka ugu sareeya waxa weeye kalaam xasana iyo waxa weeye inaad samayso waxnaad bixisaa la yidhi adoo hadal fiicana samaynaayo oo hadal fiican qofkii dhahaaya ayaad waxna bixinaysaa waxaa la yidhi aclaa maraatib lixsaan weye waaa waxaa ku xigaa la yidhi kalaam xasanak hadal wanaagsan oodan qofka adan wax siinaa ku xigtaa la yidhi waxaana ugu liitaa la yidhi in wax la bixiyo waxna la dhibaa la yidhi laakiin waxaa laysi su-aalaa la yidhi xaaladatan waxaa weeye waxaa la yidhi wahal lahu fi hadihi alxaalati ya la yidhi hawaabunaa la yidhi liqalaa'i xaajati saa'ila la yidhi wa min jihati aladilati ow laa sawaaba walaa ciqaaba la yidhi aw yucaaqabu faqadaa yidhi walaa sawaaba liwujuudi ladiyati marka hadda waxaa la yidhi qofkan waxa weeye intaas sameeyaa la yidhi oo qofkan waxa weeye adaha iyo maniga qofka kusiiya ku sameeyaa layidhi waxaa la yidhi xaaladatan tawow makahelahaa yidhi haddii waxa weeye qofkii saa'ilka ahay waa dhibiye horta war xun iyo waa yidhi laakin xaajadiisa u oofiyey mase waa lagu ciqaabayaho dhibkaas ou dhibay daraaddeed ayaa loogu ciqaabayaa mase sawowna ma laha ciqaabna ma laha mase waa lagu ciqaabaa faqadaa la yidhi a sawowsa ma lahaa la yidhi waxaa la yidhi maaragtay waxaa la leeyahay walaa sawaabaa la yidhi sawow ma lahaa la yidhi horta waxa weeye hadduu qofki waxa weeye au adiyana ku sameeyo xaajadiisina u gudaa la leeyahay sida ugu raajixsan sawow ma lahaa la yidhi maxaa yala sawowga waxaa anfinaya dhibkaas qofka u dhigaa dhibaya la yidhi maxaa yeele waxaa noo imaanaysa laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani saasaa markaasaa lagu jawaabaa layihi haddii waxa weeye adiyo oo wax bixiyo haddii waxa weeye oo wax bixiyo maca aladiyati yaa layidhi waxa weeye sawow ka heli maayo laakin lagu ciqaabi maayo layidhi laakin waxba ka heli maayo wallahu allaw dha ilaahay haniyun allihii deeqtoon weeye sadaqada addoomanka ilahay waa ka deeqtoon yahay xaliimun allihii dulqaad badan weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka kuwa maaniinta iyo kuwa waxa weeye wax dhibaaya ilaahay cuquubada waa ka akhiraya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenoo ayuu dha ilaahay laa tubdiluuha burina sadaqaatikum sadaqooyinkiina macnaha waxaa laga wadaa sadaqada ujuurteeda ha burina ajirka ha ken laheedeen waxa sadaqada burina ilaahay noo sheegaya ayagoo ilaahay mu'miniinta uu markaas u la khidaabayo yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyenow laa tubdiluuha burinow dha ilaahay sadaqaatikum sadaqooyinkiina macnaa ujuurteeda loola jeedaa bilmani bisaabilmani galladaysi sababkiisa ha ku burina iyo wal adaa dhibow dha ilaahay ib ibdaalan soo qadira markaas oo mastara burin burinha burinowdha ilaahay oo kaladii ka ibdaali lidi mahanamu laafku soo qadir kaladii ka ibdaali ladii kii burintiisi la too ah ka ibdaali nafaqaadki ladii weeye kii nafaqadiisa burinteeda la too owdha ilaahay yunfiqu bixinaaya maalow maalkiisa bixinaaya ri'aa annaasi dadka isususkooda u bixinaya midka waxa weeye maalkiisa u bixinaaya ri'aa annaasi yowdha ilaahay dadka isususkooda muraa'iyan lahum weeye dadka isagoo istusaaya ayuu wax bixinayaa walaa yu'minu billaahi allana aan rumaynaynin iyo walyoomi yoomki alaakhir oo dambo kaasu muxuu yahay waa munaafiqa weye maxaa yeele hadda ka horna waan soo marnayo nifaaqu waxa weeye munaafiqnimadu waa laba qayboodaa layidhi nifaaqun camaliyun wa nifaaqun diiniyuna layidhi nifaaq oo waxa weeye camalka ku jira iyo nifaaq oo diiniya weye nifaaqa waxaa la yidhi camaliga masalan ba waxaa waaye inuu sadaqadiisa iyo salaadiisa iyo soonkiisa oo ula qasdaa kayra wejillaahi ilaahay wejigiisa waxaan ahayn oo ru'yo iyo sumca u samaynaya laakinahu waasa waase muslimaa layidhi taas waxa weeye had eh, ru'yo iyo sumco iyo camalka hadday uaga jiraan waxaa la yidhi waxau noqonayaa waxau qabaa nifaaq oo camaliho qabaa layidhi laakin waa la layidhi midda labaad waxaa la yidhi nifaaqa oo diiniga waxa weeye inuu islaamnimo daahirsado gaalnimona uu qarsado weye taasna waxaa caddaynaya walaa yuuminu bilahi weye marka hadda aayaddan walaa yuuminu billahi walyawmi alaakhiri waa ma munaafiqa oo gaalkaa weye ama waxa weeye waa kaafiraa la yidhi amase waxa weeye oo waa munaafiqaas oo nifaaqa diinigaa qaba ama haddii waxa weeye midkaas ou yahay waa caasiyo camalkiisiyaa waxa weeye ayaa ama iimaankiisiyaa naaqisaa leeyi walaa yuuminu billahi alla aan rumaynaynin iyo weliyoom yoonka alaakhir oo dambo fa masalukaa masalkiisow dha ilaahay fa kamasalukaa masalkiisa ow ilaahay oo xoolihiisa waxaa weeye mani iyo ada ku bixinaaya ka masali ow dha ilaahay fa famasalu nafaqatii weye famasaluhu kaa masalkiisa ow ilaahay ka masali safwaanin dhagax sibsib a ah waa lato ow ilaahay xajar oo amlata weye safwaankaasoo caleyhi korkiisa turaabun turaab ay tahay dhagax sibsibahoo saliya oo cara ay saaran tahay fa asaabahu dabeedna dhagaxi waa asiibay waabilun roob weyn ow dha ilaahay faasaabahu dabeedna waa siiba waabinu roob weyn badar shadiida ayaa ku da-ay fatarakahu dabeedna waa ka tegow dha ilaahay dhagixi oo safwaanka ahay sardan isagoo sibsiba ayuu ka tegay salban amlasa weeye laa shaya caleyh weeye dhagixii oo sibsiba waxba saarayn maxaa yeele dhagax saliyahoo sibsiba markuu meel yaal carana ay saaran tahay markii roob do-o roobkaas daadkiisa ayaa waxuu ka qaadayaa carada dhagaxyaa soo haraya qofka xoolihiisa mana iyo ada ku bixiyane isagana waxa weeye wax sawaaba ka heli maayo maalinta qiyaama meel cad ayuu utegayaa marka ilahay wuxuu yihi laa yaqdiruuna kari maayaan istinaaf weeye markaasoo waxaa ilaahay caddaynayaa munaafiqa xoolihiisa bixinaaya oo ria-a naasi u bixinaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala caddaynaya laa yaqdiruuna makaraayaan buu dhahay ilaahay kuwaaso calaa shayin shay kari maayanowd ilaahay laa yaqdiruuna ma karaayaanowd ilaahay calaa shayin shay owd ilaahay mimaa kii kasabu ay kasbadeen waxay camal faleen shay makaraayaan maxaa laga wadaa laa yajiduuna lahu sawaaban fi laakhirati weye aakhira wax sawaaba kama helaayaan weye kamaa laa yuujadu cala safwaani sidaa dhagaxa sibsibtaa loogaga helaynin shayun min aturaabi wax cara ah weye alladii kaana calayhi caradii saareeday saan loogaga helaynin maxaa macnaha carada ka qaaday liidhabi lmadari lahu weye madarkii ayaa kala tegey marka isaguna waxa weeye amalkiisii waxba maalinta qiyaamo arki maayo marka waxaa loo baahan yahay wax allaala wixii la samaynaayo sadaqa hadday tahay gayrkeed hadday tahay camal kasta liwajillaahi tacala in loo samaynayo qofkaan ilaahay daraadiisa wixiisu ahaynin waxa weeye maalinta qiyaamo waxau noqonayaa waa shirkiyaa la yidhaha shirkigu waa shirkul weliba u noqonayaa waxaanu dhahay nabigeena calayhi salatu salaam ummadayda waxaan uga cabsi badan ahaw dhahay aniga bacdigayga waa ashirkul asqar ow dhahay shirkiga yar waa u dhahay markaasaa nabiga calayhi salatu salaam wama shirkul asqar ya rasuulallah xadiis saxiix markaasuuna nabigu waxau dhahay arriyaau fi acmaali weye acmaasha oo la isku tususo waxa weeye wixii camala ilaahay daraadiis in loo qabtaa la doonaya wallahu allahu dha ilahay laa yahdiy hanuunin maayo alqooma qoonkii alkaafiriina oo kaafiriin tahay ilaahay hanuunin maayo oo ilaahay subxaana waxba ka aqbali maayo marka waxa weeye manaha maniga waxaa la yidhi saddex ayuusan jebinayninaa la yidhi camalkooda waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu ado e, ilaahay ummadiisa oo wax ku manaysto camalkiisa kuma jebaa la yidhi waalidkaa haddou korinta uu ku koriyey iyo ixsaanka u kuu sameeyey hadduu kugu galla sheertane waalidkaa camalkiisa gujay maayo macalimka wax ku baray hadduu isaguna kugu galay soo walaxaan ku baray iyo ku yidhaahdo isagana waxaa la yidhi kaasu camalkiisa ma jebaayo laakiin intii kasoo harta marna camalkooda waajibinayaa casharkeenna marka waxaa weeye intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu